بsم الlh الرحمن الرحيم الحمd لله رب العاalمين ثم الصلاة والسلام على رسuل الله وعلى آله وصحابته أجمعين فxdثnي جمع من الشhyوخ آخرهم شhيخنا الشhيخ صالح بن عبد الله العسيمي غفر الله له ولهم جميعا بإسناد كل منهم إلى سفyان بن عينة عن cr دينار أبي qاbوس mولى عبد الله بن عمر العاص عن عبد الله بن عمر العاص رضي الله تعالى عنهما qال qال رsuل اللhi صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن irxamuu man fi lardi yarxamkum fi الsma wmin طrائq الرحmة رحmة المcalimiina bالmتacalimiina بإqrاm usul الmutun khasة usul xadيث المصطفى wrasuل المجتبى slى الlه عlyh وعlى آlih وصxaabati أجمعين liyafuzu بsacاadة الcجل الأجل fahada huwa الmجلس الثاني cشhr min majalis iqrاء وشhrxi kitaabi sunan النasائي fi masaaءi ywم الأxد الmuwaafiq lلخamis min shهri شhعbana cam ألف وأربعمية وواxد وأربعين hجرة المصطفى slى الlه عlyh وآlه وsلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ من كتاب الأربعين وانتهى من السنن الصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات majliskan oo majliskii laba iyo tobanaad ee majaalis ulmarka ay sharaxa kooban ee kitaabka sunan nasaa-i galabtana waa galab axad ah waafaqsana shanta shacbaan kun afar boqol kow iyo afartanka jir nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam kitaab daharan kusoo jirnay baabka boqol iyo sagaal iyo labaatanaad ayaan bilaabaynaa galabta insha allahu tacaala baabu wujuubi lgusli ida iltaqa alkhitaanaan baabu wujuubi lgusli qabayska waajibnimadiisa ayuu baabkan u baab yahay ida ida iltaqa alkhitaanaan labada la meelood oo la guday ama birta ay taabatay markii ay kulmaan yacnii xibinta taranka ee ragga iyo tan dumarka iyo xaaskiisa ninka xaaskiisa iyo ninkii xaaskiisa markay istaabtaan labadaas meeloodo la guday in qabays uu waajiba ayuu baabkan u baabiya weeyaan marka labadaa meelood haddii ay istaabtaan walow biyaba ay imaanin qabayska waajib ayuu noqonayaa alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay huwa khiyaabu lxashafa fi lfarji farjiga in qeybta hore ee xibin taranka ee ninka ay gudaha u gasho weeyaan markaas ayuu waajibayaa saas ayuu leeyahy aleyh raxmat ullah xadiidka boqol iyo kow iyo sagaashanaad qaala imam anasai aleyh raxmat ullah akhbarana moxamed ibn cabdilcala alsancani wa hiqa qaala xadathana khalid ibn xaarith alhujaymi weeyaan wa hiqatun thabt qaala wuxuu yidhi xadathana shucba ibn lxajaaj waa alimaamka calamka ahaa alxuja can qataada ibnu dacamata saduusi albasri waa xujatun hiqa qaala wuxuu yidhi qataada samictu waxaan ka maqla alxasan ibn abi xasan albasri weeyaan waa xujatun thabt yuxadidu isagoo ka warrama can abi raafic abi raafic waa nufeyq asaa'iq almadani hiqatun taabiciy weeyaan can abi hurayrat ka warina radi allahu taala an ardah ana rasuula rasulka sal ll slm qaala rasulkana wuxuu yidhi idaa jalasa ninka hadduu fadhiista bayna shucabihaa xibnaheeda alarbaci afarta hadduu dhex fadhiisto uma intaa kadibna ijtihada u dadaalo faqad wajaba alguslu qabaysku waa waajiba weeyaan saasuu nabigena sala allahu alayhi wa wasalam marka ninka ragga ah marba hadduu afarta xibnood ee haweenayda iyo xaaskiisaan kala jeedaay uu ku fadhiisto ama u fadhiisto kadibna uu juhdi iyo dadaal bixiyo qabaysku waa waajib ayuu nabigan cadayna sala allahu calayhi wa alihi wasalam afarta xibnood labada lugood iyo labada gacmood waa la yidhi labada bawdiya iyo labada muxuu aha lugood waa la yidhi labada gomadood iyo laba waa la yidhi muhiimadda waxaa weeyaan haddii halkaas galmo ay ka dhacdo ayaa loola jeedaa weeyaan nacam saas ayaa maqsuudka waa kaas marka marba haddii meeshaas galmo ay ka dhacdo oo muxuu ahaa haweenaydii iyo ninkeedii ay dhexdooda galmo ay dhacdo qabayska waajib ayuu noqonayaa saasuu nabigeena cadayna sala allahu alayhi waalihi wasalam waayahay xadiidka boqol iyo laba iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasaai aleyh raxmat ullah akhbarna ibrahim ibn yacquub ibn isxaaq aljawzijani weeyaan wa hiqatun xaafidun rumiya binnasb ninkaas waxaa lagu yala tuhmay inuu qolyahan nawaasibta ah oo cadaawada u muujiyay sayid cali iyo eelkiisa iyo aalkiisa radia allahu taala ardah inuu ku jiro ayaa lagu yala tuhmay laakin waa hiqatun xaafid qaala wuxuu yidhi xadathanii cabdullahi bnu yuusuf attinnisi cabdullahi bnu yuusuf waa tinnisi hiqatun xasanu lxadiid weyaan wuxuu geeriyooday laba boqol iyo toban iyo sideedki jir nabigeena sala allahu alayh wali w slam qaala wuxuu yihi cabdullahi bn yuusuf xadathana ciisa ibn yunis ciisa ibn yunis ibn abi isxaaq sabiici weeyaan waa iqa sabiici iqa qala wuxuu yihi xadathana ashxas ibn cabdilmalik alxumraani albasri waa iqa can ibn sirin moxamed ibn sirin waa hiqat xuja can abi hurayrata wuxuu ka wariyey radia allahu tacala canhu ardaa ana rasul rasulka sal slam rsulkeen wuxuu yidhi idaa qacada ninka hadduu fariista bayna shucabiha alarbac afarteeda xubnood xaaskiisa afarteeda xubnood hadduu dhexdooda fadhiisto uma intaa kadib ijtihaada uu dadaalo faqad wajaba alquslu qabaysku waa waajibay weeyaan xadiidka hore iyo xadiidkan marka waa isleeyihiin oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy afarta xibnood dhexdeeda qof dhexdooda hadduu qofka fadhiisto kadibna uu dadaal bixiyo ilaajkii iyo muxua hawshii galmadii la gudagala weeyaane inuu qabayska waajibay ayuu nabigeena cadayna sala allahu alayh waali wasalam qaala abu cabdiraxmaan yani alimaam annasaa-i axmed ibn shaciib ayaa wuxuu leeyahay haadaa sanadkan dambe sanadkan dambe khata-un gaf ayaa ku jira wasawaabu sida sawaabta ho toosanna ashcath wuxuu ka wariyey can ilxasan ayuu ka wariyey saas weeyaan yacni sida saxda wuxuu leeyahay meesha ashcas ashcath ibnu cabdilmalika xumraani albasri oo hiqaha meesha uu ibnu siriin yiri ibnu siriin ma ahane wuxuu ka wariy waa xasan weeyaan saas ayuu ula jeedaa marka imaam anasai muxusaa u leey imaam anasai aleh raxmat wuxuu sidaa uleeyahay wuxuu leeyay ninka la yidhaahdo ninka la yidhaahdo ashcath muusan soo gaarin alxasan albasri cafwan ninka la yidhahdo xasan albasri abi hurayra toos uguma warin karo sooma gaarin marka wuxuu rabaa xadiidka inuu dacfi ku xukumo ayuu rabaa laakin arrinta iyada alimaam annasaa-i caleyh raxmat ullah waa laga diiday maxaa yeele ashcad waa hiqa hadduu hiqo yahayna ibnu siriin wuu ka wariyaa wuu ka wariyey waxaa suuragal marka inuu ibnu siriin ka wariyey alxasan albasri ka wariyey marka xasan albasri aduu ka wariyay xadiidka xasan wuxuu noqonayaa xadii eh, xadiid oo ku jira laakin midkan ibnu siriin waa mawsuul waana xadiis saxiixa eh, ashcad keyrkii rag badanna way soo wariyeen sidaas ayaa macnaha culimada ay ku muxuu ahay daaweyen weyaan haddii xataa cala alfard hadduu xataa xadiidka eh, sanadkiisaan xadiidkan dambe sanadkiisa uu dacfi ku jira xadiidka hore oo sanadkiisa haba yaraatee wax cudur oo ku jira aanan jirin ayaa isku sanad iyo ay isku matni yihiin marka wax ishkaal lama culays oo ku jir lama arkuben wallahu aclam xadiidka ama baabka boqol iyo soddonaad alguslu min almaniy minida oo laga qabaysta ayuu baabkan u baab yahay xadiidka boqol iyo saddex iyo sagaashanaad qaala imam nasai aleh raxmat llah wa xadii saxiix ahbarna qutayba ibnu saciid ibnu jamiil ibn ariif albaqlani wa hiqa wa cali bni xujrin hiqatun xaafid wlafdi liqutayba qutayba ayaa lafdigaana noo soo socdana iska lahay qaala wuxuu yidhi xadaanaa cabida ibnu xumayd ayaa nawarhum alxadaa ayaa la yidhaha saduuqun rubama wahim rubama akhta inuu gaf ku dhacayaa dhici karta mararka qaar laakiin waa run badana kow can rukayn ibn rabiic rukayn ibn rabiic ibnu camila alfizari weeyaan waa hiqa can xusayn ibn qabis alfizari asna waa thiqa isku qolo weeyaan an cali wuxuu ka wariyay ibn abi aalibin radi allahu taala arda qala wuxu yhi cali kuntu waxaan ahay rajulan baan ahay madaan ee medi badan medida aan u sheegnayo ninka iyo xaaskiisa markay mucaashara amaba fanaciyaar ama baashaar insaxa tacbiir u dhexmara galmana aan la gaarin ninka ragga ah ee wax kasoo baxa weeyaan ama qofka wax kasoo baxa weeyaan waaya oo qoyan oo qoyan weeyaan marka nin marka waxaan ahay madi badan fasaltu nabiya nabigan ayaa weydiy sal allahu alay slam fa qaala wuxuu yihi nabigana alayhi salat slam dabcan rag uu diray waana soo marnay rag inuu diray oo miqdaad iyo rag badan inuu diray waan ogeynay fa qala wuxuu yihi idaa raayta ayta almadya madiga haddii aad aragto fatawada weyse qaada waqsil dhaq dakaraka xibintaan tarankana dhaq weyaan oo dhaqitaanka hormari kadibna weyse qaado wa idaa ra haddii aad aragto fadka almaai biyaha inay soo boodeen booditaanka biyaha haddii aad aragtana oo manidi weeyaan faqtasil qabaysa ayuu nabiga sala allahu alayhi waali wasalam marka madiga lagama qabaysto laakiin eh, muxuu ahay eh, waa najaaso weysadan uu burinayaa meesha waa la dhaqi waa lanaga weyse qaadani laakiin manida iyada waxaa weeyaan najaaso ma ahan laakiin waa laga qabaysanayaa nacam waay aan ku noqdo idaa ra-ayta almadya haddii aada madi aragto xadiidkii dambaan u booday miya cafwan waa yahay an cali bn abi alib waxa lagu radi allahu ta arda qal u kuntu waxaan rajulan in baan ahay madaan madi badan faqaala rasul rasulka wuxuu yiri sal slam idaa ra-ayta almadya madi haddii aad aragto faqsil dakaraka xibintaha taranka dhaq watawada weyse qaada wuduuaka weyse qaadashada lisalaati weyse qaadanaysa nacam jazaka allahu khayran waidaa fadakta almaa biyaha haddii aad muxuaha soo bootiso ay kaasoo boodaana fasil faktasil qabaysa ayuu nabiga sala allahu alayhi waali wasalam xadidka dambe i kana waa isleeyihin taqriiban xadiidka boqol iyo afar iyo sagaashanaad waa xadid saxiixa qaala imam nasai aleh raxmatullah akhbarna cubaydillahi bna saciid abu qudamata asaraksi waahiqatun suniyun ma'muun qaala wuxuu yidhi anba'ana cabduraxmaan ibnu mahdi waa imaamka hiqada xaafidka ahaa habtiga ahaa ibn qudamة الthaqفي wa hiqة thabt suني xa xadiidku u taxwiiliyey mxuu ahaa طariiq kale ayuu utaxawilay wa akhbarna isxaaq ibn ibrahim alxandali wa ibn rahwey weya walafdu lahu qala wuxuu yihi anbana abulwalid abulwalid wa hisham اlbahili wa hiqaة thabt qala xadaثna zaئda ibn qudama aلthaqفي wa hiqaة thabt suني o haddaan soo marnay can الrukayn ibn rabic waa ninkii aan soo marna oo hiqada ahaa ibn camila alfizari ama alfazari can xusayn ibnu qabisa wa hiqa can cali bn abi aalibin radia allahu taala arda qala wuxu yhi sayd cali kuntu waxaan aha qala wuxuu yidhi kuntu waxaan aha rajulnin madaan medi badan fasaltu nabiya nabigan ayaan weydiy sal slam faqala nabigan wuxuu yihi alayh slat slam idaa ra'ayta almadiya madiga haddii aad aragto fatawada wayse qaada waqsil waxaad dhaqdaa dakaraka xibintada tarankana dhaq waidaa ra'ayta fadka almaai biyaha inay muxuu ahay shubmaan haddii aad aragto ama ay soo boodaana faqtasil qabaysa ayuu nabigu yihi sala allahu calayhi waaalihi wasalam axaadiistaas marka dhowrka oon soo marnay waxaa ka cad in nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam uu amar bixina in qofka haddii marba uu arko biyo ay soo boodaan in qabays laga raba haddii ay xaaladda noqoto inay madi timaadana madida waxaa weyaan iyada waa iska najaaso waa la waa la iska dhaqayaa dhib kalena ma jira biidn ilbaari tabaaraka wa tacaala saas ayuu nabigeena amar ku bixina calayhi salaatu wasalaam waayahay xadiidka ama baabka boqol iyo kow iyo soddonaad baabka boqol iyo kow iyo soddonaad waa quslu almar'ati haweeneyda qabayska ay qabaysanaysa taraa aragta fii manaamiha xilliga hurdada ay ku jirtay maa yara rajulu ninku wuxuu arkaa oo habeenkii ayay laftirkeedii waxay dareentay in ay mucaasharo iyo wada dhaqan inay nin wada dhaqman ayay dareentay saas ayay muxuu ahaa ay aragtay maxay samayneysaa haweeneyda ayada maxay samaynaysaa waxay samaynaysa marka nabigan ayaan u sheegay sala allahu alayh wasalam xadiidka boqol iyo shan iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa alimaam anasai wuxuu wuxuu yidhi akhbarna isxaaq bn ibraahim alxandali wa isxaq bn rahwey qala wuxuu yidhi xadathana cabda cabda ibnu sulayman ah, alkilaabi weeyaan hiqatun thabt qala wuxuu yidhi xadathana saciid ibn abi caruba saciid ibn abi caruba waa hiqa can qataada ibnu dacamata saduus albasri waa hiqatun xuja can anas ibn malik wuxuu ka wariyey radia allahu tacala canhu ardah anas wuxuu ka wariyey ana umu sulaym umu sulaym umu sulaym binti milxaan weeyaan anas ibn malik hooyadii abu talxa haaskiisii waxaa loo yaqaanaa loo yaqaana algumaysaa amaba alrumaysaa nabigeena ayaa ku sheegay sal allahu alay slam in jannada uu ku arkay alrumaysaa cinda albukhaari marka um ummu sulaym radia allahu taala ardaha qaalat waxay tidhi sa'altu rasuula rsulkan ayaan weydiy sala allahu alayh wali w slam aad haweenaydii fii manaamiha fi almar'at haweeneydii tara aragta fii manaamiha hurdadeeda ku aragta maa yara arajul ninka wuxuu arkaa oo intuu qofka isku riyooda intuu riyooda kadibna uu muxuu ahaa isaga oo eh, xaajo gudana ama reerkiisii la dhaqma inuu ku riyooda saas haddii ay aragta iyadan maxay samaynaysaa saas ayay muxuu ah weydiisay eh, eh, nabigeena sala allahu calayhi wa aalihi wasalam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi idaa anzalat ilmaa biyo haddii ay soo dejiso oy biyo ka yimaadaan he faltaktasil ha qabaysata saas ayuu nabigeena cadayna sala allahu alayhi wa alihi wasalam marka haweenayda waa bini aadan waxaa dhici karta habeenki inay ku riyood sida ninkii oo kale ay raggab u riyoodaan in ayada oo muxuu ahaa ninkeedii la dhaqmayso ay ku riyooto waa suuragal waa wax dhici kara haddii ay dhacdo marka haddii ay biyo aragta way qabaysani haddii ay biyo arkinna ma qabaysanayso in biyo ay mxuu aha saas ugu imaanan in kalena eh, waa noo imaan doontaa nabigeena o aad usii cadayna sala allahu alayhi waali wasalam xadiidka boqol iyo lix iyo sagaashanaad qala imaam nasa aleh raxmat llah wa xadis saxiixa akhbarna kahiir ibnu cubayd ayaa noo warramay almudada mudaj mudadaji mudajadi ninka la yihahda kathiir ibnu cubayd ree mudadaj mudadaj weeyaan an muxamed ibnu xarb alabrash waa hiqa an zubaydi محمد بن الوليد waa ثiqة ثبت عn الزهrي محamed بن shahab الزهrي عan curwat بن زبير wuxuu ka wariyey زuhri iyo curw بن زubayr waa taqana waa raggii fuqahada ahaa oo waxaa weeyaan hiqatun thabtun ahaa raggaas rag marka muxuu ahaa la wada yaqaano weeyaan ana caaishata um اlmu'miniin radia allahu ta an ardaha umm akhbaratu waxay u sheegtay ana umu sulaymin umu sulaym oo umu anas ibn malik ahayd radia allahu ta ardaha umu sulaym he kalamat rasuulah nabiga ala la hadasha sal ly slam iyo caaishatu caaishana jaalistun ay fadhida nabiga ay la hadashay markay la hadlaysayna caaishana way fadhidaa caaisha ayaa meesha fadhida weeyaan caaishatu caaishana jaalisatun ay fadhida walxaal caaishatu jaalisa fa qaalat la waxay ku tihi yaa rasuula rasuulka allow ina allaha alla weyne laa yastaxi alxaqi xaq alla kama xishooda ara-ayta bal ka waran taraa aragt fi hurdada maa yara rajulu ninku wuxuu arkay aragta bal ka waran afa taqtasilu miyay ka qabaysanaa min dalika arrinkaas oo haddii habeenka ay ku riyoota iyadoo muxua ah ninkeeda la dhaqmayso ama wax lamid ah bal ka waran miyay qaba ka qabaysani fa qaala rasul lah rasulka wuxuu ku yidhi sal l slam nacam ha ha hawaay ka qabaysani saasa nabigan ku yidhi sal l slam qaalat caaishatu waxay tihi faqultu laha waxaan ku yeeyi uffin lak uf ayaa ku sugnaatay naga tag oo kale yacni way canaanatay ama arrinkii ay dhibsatay atara almar'atu dalika haweeneyd arrinkaas miyay aragtaa oo muxuu ahaa iyada oo noocaas eh, ahmiyay aragtaa weeyaan caaisha ayaa dhehaysa radiallah tan ardaha faltafata ilaya faltafata waxaa isoo eg isoo egay ilaya aniga rasul rasulka sal slam faqaala wuxuu yidhi taribat yamiinuki midigtaada dhulkaa ku dhacde oo turaabta ha taabatee fa min ayna yakuunu shabah u ekaashada canuga oo hooyadii u ekaada xagguu ka imaanaya haddii ay biyo aynan lahayn saas ayuu nabigeena cadiy sala allahu aleyhi wasalam marka halka waxaa laga qaadanayaa in haweeneyda ay biyo leedahay biyaheedana galma caadi noqotaya iyo riyo ay riyootoba noqotayaaba inay ku imaanayaan hadday biyo ka yimaadaano si ay ku yimaadaanna waxa weeyaan in qusliga eh, amaba qabayskii ragga laga raba iyaga laga raba ayaa laga qaadanaya weyaan sidoo kale inaan xaqa laga xishoonin ayaa loo baahan yaha weyaan xaqa in aan laga xishoonin nabigeena alayhi sala slam wuxuu leeyahay waxaa nicmo lahaaday dumarka reer ansaareed xishood ay ka xishoodaan diinta ilaahay inay bartaan eh, kama reeba jirin xishood ay xishoodaan awgii inay diinta alla fiqiga iyo cilmiga diinta ay bartaan kama reebi jirna ayuu nabigeena cadayna sala allahu alayhi waali wasalam xadiidka boqol iyo todoba iyo sagaalaad waa xadiid saxiixa ahay ah, qaala imam nasai aley raxmat ullah akbarna shucayb ibn yuusuf ayaa noo warramay annaysaburi wa hiqatun saaxibu xadiid qalu xadathana yaxya ibnu saciid alqataan wa hiqatun thabt can hishaam ibni curwat wa hiqatun faqih qala wuxuu yihi akhbaranii abi abiha ayaa i warramay wa curwat ibnu zubayr isna wa hiqatun faqih can zaynab binti ummi salama zaynab binti ummi salama zaynabtaas magaceeda waxaa la dhihi jiray bara nabigan ayaa magaceeda u bedelay zaynab u bedelay sala allahu alayhi waali wasalam wa kaanat rabibat rabibat nabiy sala allahu alayhi waali wasalam nabigeenna ayaa xaaskiisii ayaa dhashay umu salama ayaa dhashay weeyaan rabiibada nabiga aheed sala allahu alayhi waali wasalam waa saxaabiyad can ummi salamata waxay ka warisay hooyadeed umu salama ah waa hind ana imra'atan haweeney qaalat waxay tihi ya rasul rasuulka allow ina allaha alla weyne haweeneydaas dabcan waa hooyadeed ina allaha alla weyne ama waa maxaan kala jeedaa yani waa umu salama laftirkeedii zaynab bint umu salama hooyadeed umu salama laftirkeeda ayaa muxuu aha qof kala ka dhigayso markay warramayso ana imra'atan haweeney qaalat waxay tihi ya rasul rasuulka allow ina allaha alla weyne laa yastaxyi kama xishooda min alxaqi xaq kama xishooda hal cala almar'ati haweeney korkeeda miyuu ahday guslun qabays idaa hiya ixtalamat haddii ay dhadhabto oo habeenkii ay dhadhab la timaado amaba in ninkeedii eh, u galmoona ama ay isu galmoonaan eh, muxuu ahaa ay ku riyooto weeyaan qaala nabigan wuxuu yihi sala allahu alayh waali w slam nacam ha idaa ra'at ilmaa bi haddii ay aragto weeyaan fadaxikat umu salama ayaa qosashay faqaalat waxay tihi ataxtalimu lmara haweeneyda muxuu ahaa ma dhadhabtaa oo sidaas ma ku dhacdaa fa qaala rasul rasulka wuxuu yihi sala allahu alayhi wa wasalam fa fa fima yushbihuha alwalad fa fima maxaabaad sidee baad yushbihuha u ekaada alwaladu canugii haddii ay biyo ka imaanaynin canugu siduu u ekaanaya saas ayuu nabigan cadiyay sala allahu alayh wali w slam boqol iyo sideed iyo sagaashanaad waa xadid saxiixa qala imam nasai aley raxmatullah akhbarna hay ah, yusuf ibnu saciid ibnu musallam bifatxi llaam yusuf ibnu saciid ibnu musallam almisisi abu yacquub weyaan alantaki waa hiqa qaala wuxuu yidhi xadathana xajaaj ibnu moxamed almisisi alacwar wa hiqatun thabt an shucba ibn xajaaj waa imaamka ataqaanin qaala wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay caطa alkhuraasani caطa ibn abi muslim alkhuraasani weeyaan qaar waxay yidhahen waa hiqa laakiin sida badan waa saduuqun yahimu yursil waa isrun badana laakiin wahmin uu ku dhacaa iyo ismootiis irsaalna wuu sameeyaa weeyaan can saciid ibn musayib waxaa laga wariyey waa imaamka faqiih oo taqaanin raximah llah can khawlata binti xakiim waa saxaabiyad qaalat waxay tihi khawla sa'altu rasula rsulka ayaan weydiy sal l slam can ilmar'ati haweeney ayaa wax ka weydiiyey can ilmar'ati haweeney oo taxtalimu isku junuubta ama isku muxuua habeenkii intay riyoota kadibna biyo ay ka yimaadaan fi manaamiha fa qaala wuxu yiri nabigeena alay sla slam ixtiraamka dabcan waxa weeyaan qofka inuu riyoodo oo ku riyoodo muxuu ahaa uu dhadhabo fa qaala nabigeena wuxuu yihi alayh salat slam idaa ra'at ilmaa biyo haddii ay aragto faltaktasil ha qabaysta ayuu nabig le sala allahu alayhi waali wasalam baabka boqol iyo laba iyo soddonaad baabu ladii yaxtalimu walaa yara almaa baabu ladii qofka ayuu baabkan u baab yahay kii yaxtalimu ixtilaam eh, iyo mxu dhadhab eh, la yimaado oo habeenkii dhadhabo walaa yara alma biyanaan arkaynin ayuu baabkan u baab yahay xadiidka boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad waa xadiid saxiix qala imam nasai aley raxmat llah akhbarna cabduljabaar ibn cala laa ba'sa bihi weyaan can sufyan ibni cuyayna waa imamka ataqana alhilaali can camr ibni dinar hiqat cadl can cabdiraxman ibn saa'ib waa maqbul an cabdiraحman ibn sucaad waa maqbuul isna an abi ayub alanصari radi allahu taala ardah an nabi nabigena wuxu sal sl qal nabigena wuxuu yihi almaau biyaha min alma biyo ay ka mxuu almaau biyaha la qabaysta min almaai biyo mxuu aha qofka ka yimaaday ay ka waajibaan weeyaan xadiidkan imaamku wuxuu usoo daliishaday caleyh raxmatullah qofka haddii uu habeenka dhadhabo oo reerkiisi isagoo la dhaqma uu mxuuha ku riyoodo biyana ay ka imaanin waxaa weeyaan qabays waajibku ma ahan marka biyaha imaadkooda ayaa mxuu aha kenya haddii habeenka u dhadhabo qofka Eh, in la qabaysto laakiin haddii uu habeenkii dhadhabo oo reerkiisi isagoo la jira uu muxuu ahaa ku riyooda kadibna uusan biyo eh, ama biyo ay ka imaanin markaas lagama rabo weyaan xadiidkan wuxuu caddaynaya marka inama alma almaau min almaa qofkii dhadhabay oo dhadhab uu ku dhacay haddii uu biyo biyo ka yimaadaan qofka isaga waxaa weeyaan waa qof eh, qabays laga raba haddii ay ka imaaninna lagama rabo weeyaan laakiin waa aad baa laisugu khilaaf jiray masale waxay ahayd horaan axaadiis kalena ay jireen oo ahayd qofka ma haddii reerkiisa aad u galmoodo oo biyo aad ka ima ay biyo ka imaanin ma qabays baa laga rabaa mise waa maya ragga marka qaba arrinta iyadon qabays laga rabin xadiidkan iyo axaadiista lamidka ay daliishan jireen marka xadiidkan marka baabkaan la jooga culimada naskhi ay ku tuuri jireen mansuuq inuu yahay baabkaana lakin alimaam anasai aleyh raxmat ullah takriij fiican buu u helayo almaa min almaa wuxuu la aaday qofka habeenka dhadhabo oo reerkiisa muxua ah inuu u galmoona u dhadhabo kadibna aanan biyo ay ka imaan halkaasuu la aaday fiqigiisa cadiimka ayuu kamid yahay eh, raximah llah raxmatan waasica baabu lfasli bayna maai rajuli wa maai lmara baabu baabu alfasl kale saaritaan iyo kale soocitaan la kala sooca bayna maai rajuli ninka biyahiisa iyo wa maai lmara iyo haweeneyda biyaheeda oo la kala soocayo baabkan baabiyo weeyaan saas ayaa muxuu ahaa eh, imaamka u baabaystay se see lagu kala garanay si lagu kala garan way qala wuxuu yidhi alimam anasai abarna isxaq ibn ibrahim alxandari qala wuxu yidhi anba'ana cabda hiqat habt qala wuxu yhi hadatana saciid saciid ibn abi acruba wa hiqat habt an qataada ibn dacamat sadusi lbasri an anas malik wuxuu ka wari radi allahu ta arda qala wuxu yhi anas qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slam maa-u rajuli ninka biyahiisa haliidun waa kuwa yara culus waa culus yihiin weyaan waa adag yihiin abyadu waana cad yihiin wa maau lmar'ati haweeneyda manideeda iyo biyaheedana raqiiqun waa wax jilacsan jilacsan weeyaan asfaru weliba borowa oo jaalle xigeen ah fa ayuhumaa koodii sabaqa soo hormara kaana uu ahaada ashabahu oo ekaashada uu ahaadaa weyaan saas ayuu nabigeena cadaynaya sala allahu alayh wali w slam xadiidka nabigana wuxuu ku cadaynayaa biyaha ragga iyo biyaha dumarka oo minida ah kuwa raggan inay cad yihiin oo ina kakan yihin yar adag yihiin kuwa dumarkana ay aada ah u dabacsan yihiin oo ay jilacsan yihiin oo ay aada u adkayn weliba ay yihiin borow amaba muxuu ahaa jaallo xigan ay yihiin xugun marka nabigeena ama arrin qiso uu noo sheegay amaba arrin uu noo cadaynaya nabigeena sal l slam oo ah ilmaha qaar waxay ogyihiin hooyadood qaarna abahood ay ogyihiin arrinta ayada asbaabta keenaysa nabigeena wuxuu ku cadiyay sala allahu alayhi waali wasalam biyahaas kooda soo hormar haddii biyaha ragga ay soo hormaraan canug wuxuu u ekaanayaa biyihii m aabihiis u ekaanaya haddii ay biyihii haweenayd soo hormaraanna Eh, canug wuxuu ekaana hooyadii weeyaan saasuu nabigan cadayna sala allah alay slam baabka boqol iyo afar iyo soddonaad dikru liktisaali min alxayd xaydka oo laga qabaysta ayuu baabkan u baab yahay sheegitaan la sheego xadidka laba boqol iyo koobaad waa xadid saxiixa qala imam nasa aley raxmat ullah akhbarna cimraan ibnu yaziid waa saduuq qala wuxu yihi xadathna ismaaciil ibn cabdillahi alcadawi waa hiqa qala xadathna alawsaaciy cabdiraxman ibn camr alimaam alawsaaci ashaami weeyaan qala wuxu yhi xadathna yaxya ibnu saciid alansaari hiqatun thabt qala xadathanii hishaam bn curwa waa faqihi ataqanin can curwata bni zubayr waa faqihi kale can fatima binti qays asaxaabiya min bani asadi quraysh reer quraysh oo weliba reer asad ay kasii tahay anaha iyada atat waxay utimid annabiy nabigan utimid sal slam fadakarat waxay sheegtay anaha iyada tustaxaadu in la dhiig shubansiiyo oo waxaa weeyaan dhiig uu ka shubmo weeyaan aan xaydka ahayn nabigeena alay sl qaala inuu yihi laha iyada inamaa in kale ma ahna dalika arrinka asaga cirqun waa xidid inuu nabig yihi sala allahu alayh ali slam xidid go-oy oo qarxay weeyaan fa idaa aqbalat alxaydatu xaydkaada hadduu aday soo qaabisho oo xaydka xilligiisa la gaaro fadaci salaad salaad isaga tag wa idaa adbarat xaydka xilligiisa haddii uu dubar joodiya oo xilligii laga baxa xilliga aada xaydka kugu dhec jir laga baxa faqsilii canki addama dhiigga waxaa weeyaan iska dhaq uma intaa kadib salli duka ayuu nabig le sala allahu alayhi waali wasalam marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam gabadha fatima faatima binti qays radia allahu tan ardaha oo ree aseed ahayd oo ree quraysh kasii ahayd ayaa waxay leedahay nabigaan u imi sala allahu alayh waali wasalam waxaan u sheegtay marka ama ay u sheegatay in la dhiig shuban siiyey dhiig shuban inuu ku dhacay kadibna nabigeena wuxuu amray alayhi salaa slaam ama wuxuu ku yidhi calayhi salaa slaam arrinka asaga waa xidid qarxay ee xaydkaada xilligiisa haddii la gaaro salaada isaga tag haddii xaydka eh, xilligiisa muxuu ahaa uu dabar joodiyana dhiig iska dhaq oo duka saas ayuu nabiga le sala allahu alayhi waali wasalam baabka laba boqol iyo labaad waa xadiis saxiix qaala imam nasai aleh raxmatullah akhbarna hishaam ibnu camaar ayaa noo warramay qaala wuxuu yidhi xadathana sahl ibnu hishaam ayaa waxa weeyaan eh, noo warramay qaala wuxuu yidhi ninka la yihahda hishaam ibnu camaar assulami waa saduuqun muqri'un eh, kabura fasaar yatalaqan ninka isaga ah waa nin saduuqtan koobaad midda labaadna waa nin muqri ah oo qur-aanka dadka udhiga markuu weynaaday saas soo maadan laleeya haa u iska leeyahay yani hay raaci noqday weyaan qala wuxu xadathana sahl ibnu hashim baa noo waramay asna ibnu bilal walaa ba'sa bihi weyan qala wuxu xadathana awzaci abdiraxman ibn camr alawzaci can zuhri maxamed ibn shaabi zuhri can urwat ibni zubayr can caaishata radi allah tan ardaha ana nabiy nabigena sal sl qal nabigen wuxuu yihi idaa aqbalat ilxaydatu xaydka haddii ay soo qaabisha oo xilliga xaydka la gaaro fatrukii sala sala isaga tag ayuu nabigu ku yihi sal ll ly slam waidaa adbarat haddii ay mxuu xaydku duurjoodiyana fakhtasili qabaysa waa muxuu ahaa gabadhii ayaa saa lagu yiri weyaan wuxuu ku yiri gabadhaas weyaan faatima binti qays ayuu nabigeena saas ku yiri sala allahu alayh wasalam gabadha xaydka marka iyo mustaxaadada haddii ay kala saari karto oy kala bixin karto la garay oy muxuu ahaa dhiigga xaydka iyo dhiigga istixaadaha ay kala celin karto oy taqaano muxuu ahaa ay dhihi karta markay saas ay noqotona xayd weyaan markuu saan noqdana waa istixaada haddii ay dhihi karto oo wax aad u fiican laakiin haddii aynan aqoonin arrinta ayada oo iskaga dhex darsamo sida noo imaan doonta insha allahu tacaala ayada ayaa qiyaas qiyaas ayay muxuu ahaa eh, la imaanaysaa oo ayaami haddii ay shan maalmood xaydkeeda uu socon jiray ama lix maalmood amaba todoba maalmood intii ayada ahayd xayd inta ayada ahayd ayay wadaysaa weyaan oo muxuu ahay ay nafteeda inaa xayd eh, ku dhacay ay eh, ka dhigaysaa marki inta laga baxan ayaamihii kalena waxa weyan dhiiguma iska dhaqi ay ka qabaysani kadibna way tukanaysaa saasa ayuu nabigeena caddayn doona sal sl sl no doonta biidn illahi tabaraka wa waayahay xadiidka laba boqol iyo iyo saddexaad waa xadiis saxiix isna qala imam nasai alيh raxmat llah abarna cimran ibn yaziid saduq weyan qala xaddatna ismaaciil ibn cabdillahi alcadawi wa hiqa qala xaddatna awzaci awzaaci wa cabdiraxman oo ninka ad oo imaamka ahaa aleyh raxmat ullah qala wuxuu yihi xadaثna زuhri mxamed بn shahab zuhri can curwat bn zubayr wuxuu ka wariyey wa hiqaة faqih wa camra bint cabdiرaحman alanصaariya wa taabiciyat hiqa can caiشhata waxay ka warisay radi alahu ta ardaha qalat waxay tir caiشha ustuxidat waxaa la dhiig shubansiiyey uma xabibata uma xabiiba binti jaxshin sabca siniin toddoba sana ayaa dhiiggeeda muxuu ahaa socday weyaan dhiig furan ayaa ku dhacay faishtaka dalika ilaa rasuuli llahi sal slm arrinkaas nabiga ay u sheegatay alayhi salat slam faqala rasul rasulka al wuxuu yihi sal ll ly slam nabigan muxuu yidhi ina hadihi tanayto oo arrinkan muxuu ahaa ku haysto ama dhiiggan kaa socda laysat bilxayda xaydka la yaqaani ma ahan walaakin warka lagu laabaya haada dhiiggan kaa socda cirqun waa xidid qarxay fakhtasilii qabaysa uma sallii dukan nabiga saasuu yihi sala allahu alayhi waali wasalam xadiidka laba boqol iyo iyo afaraad qaala imam nasai aleh raxmat ullah saxiix weeyaan akhbarana arabic ibn sulayman ibn dawuud hahay almuraadi wey hiqa qaluu xadathana cabdullahi bn yuusuf atinisi waa hiqa qala xadathana alhushaym alhushaym ibnu xumayd ninkaas hushaym ibn xumayd ah waa saduuqun rumiya bilqadar waa saduuq run badane laakin inuu qadariyada qadari ahaa ayaa mxuu ah lagu sheega weyan qala wuxuu yidhi akhbaranii annucmaan ayaa ii warramay nucmaan ayaa ii warramay iyo walawsaaci ayaa ii warramay wa abi mucayd saddexdaas ayaa ii warrameen marka awsaaci waaba taqana waa imamka cabdiraxmaan ahaa abu mucaydkana waa saduuqun faqihun rumiya bilqadar waa saduuq oona faqih ah laakin inuu qadar yahay ayaa waxa weeyaan lagu tuuray mucaydka abu mucaydkaas waa xafs ibn khaylaan awsaacina waa imaamkii nucmaan in sha allahu tacala gadaal ayaan ka sheegi doonaa can zuhri wuxuu ka wariyey maxamed shaab zuhri qala u yhi akhbaranii waxaa ii warramay curwat ibn zubayr ayaa ii warramay iyo camr bint cabdiraxmaan can cayshata ay ka wariyeen radia allahu tacala canha ardaha qaalat in ay tiri hahay curwa iyo camra labadaba waa soo marnay waa laba thiqa ah oo weliba thabti ah can caaishata waxay ka wariyeen labadooda radi allahu ta ardaha qalat waxay tir caaisha ustuxidat umu xabiiba umu xabiiba ayaa maxamed liig shuban binti jaxshin imra'at cabdiraxmaan ibni cawf ahayd wahiya idan uktu zaynab binti jaxshi ay ahayd cabdiraxmaan ibn cawf xaaskiisa wa umu xabiiba waxay la dhalatay zaynab binti jaxshi oo nabiga xaaskiisa sala allah alay slam fastaftat waxay fityo weydiisatay ama futya ay weydiisatay rasul rasulka sal slm su-aal ayay weydiisatay xukunkeeda wuxuu noqoni faqaala rasul rasulka wuxu ku yiri sal slam ina hadihi tanayto dhigan laysat maahan bilxaydati xayd ma ahan la yaqaan xaylka la yaqaani maahan walaakin kan hada kan cirqun waa dhiig furmay dhiig weeyaan cirqigaas marka waxaa loo yaqaana caadil amaba alcaadir labadaba al lahaa caadir iyo caadil labadaba al lahaa weyaan faida adbarat alxaydatu xaydka haddii uu dubar jeediye fakhtasilii qabayso wasallii tuka weeyaan waida aqbalat haddii xaylka ay xaydka uu soo qaabilo xilligeedii fatruki lahaa asalaat salaada xaydka dartii ugu tag wayaan qaalat caaishatu waxay tihi fakaanat waxay ahayd uma xabiiba taghtasilu mid qabaysata likuli salaatin salaad arka way qabaysan jirtay wa tusalli wayna tukan jirtay salaad kasta intay u qabaysatay tukan jirtay wa kaanat waxay ti uma xabiiba taghtasilu mid ku qabaysata axyaanan mararka qaar fii mirkanin baf mirkanka waxaa weeyaan waalka lagu dhaqa dharka ayaa la yirahda mirkanka oo fi xujrati uktiha walaasheed qolkeeda ku sugan walaasheed waatee zaynab binti jaxsh weyaan wahiya zaynabna cinda rasulillah rasulka agtiis ayad sal lla ly slam yani nabiga xaaskiisa waa alayhi salatu salaam xataa ina alxumrata ilaa ma guduudka xumrata dami xataa ina xumrata dami dhiigga maxua guduudkiisa la taclu lmaa biyihii ay ku qabaysanaysay ay kasoo kormarta weyaan baafka ay kasoo kormarta wa takhruju way bixi jirtay oo fatusali way tukan jirtay wey maa rasul rasulka al sal sl magaciisa ay la tukan jirtay famaa yamnacuha dalika dhiiggaas ay kasoo qabaysta ama ka socda uma diidi jirin min min asalaati salaada uma diidi jirin weyaan famaa yamnacuha uma diidi jirin dalika dhiiggaas socda min asalaat salaada uma diidi jirin weyaan salaada xaggeed waxba uma diidi jirin saas weyaan xadiidka laba boqol iyo shanaad weli waxaan ku jirnaa istixaadadii istixaadada marka xayd ma aha waa ka duwan yahay xadiidka Eh, laba boqol iyo shanaad waa xadis saxiixa qala imam nas aley raxmat llah abarna moxamed ibnu slma almuradi almisri wa hiqat thabt qala xadathana ibn wahb abdillah ibn wahb weyan hiqat xaafid an camr ibn lxarih almisri hiqat faqih an ibni shihab zuhri an urwat ibn zubayr wa camrat binti cabdiraxman waa hiqa labadaba an cashata waxay ka wariyeen radi allahu taala ardaha ana uma xabibat uma xabiba khatanata rasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalam nabiga alla dumaashidii ahayd nabiga alla dumaashadiisa ay ahaydo zaynab oo nabiga aad qabay ay la dhalatay radia allahu tacaala canhuma wa taxta cabdiraxmaan bin cawf cabdiraxmaan bin cawfna xaaskiisii ahayd istuxidat waa la dhiig shubansiiyey siiyey sabc siniina toddoba sana istaftat gabadhaas waxay fatwo weydiisatay oy su-aal weydiisatay rasuula rasulka al sal slam fi dalika arrinkaas dhiiggaad socda iyo xukunkiisu wuxuu noqonaya nabiga wax ka weydiisatay fa faqala rasul rasulka wuxu yiri sal slam ina haadihi dhiiggaasayto ama tanayto layst maahan bilxaydati xayd ma ahanin walakin kan walakin hada walakin warka lagu laabiya hada kan cirqun waa xidid qarxay faktasili qabaysa wasalli duka ayuu nabig yiri sala allahu alayhi waali wasalam xadiidka laba boqol iyo lixaad waa xadiis saxiixa qaala imam anasai aleyh raxmat ullah akhbarna qutayba ibn sacid qala xadatana leyt ibn sacd almisri an ibn shihaab zuhri can curwata can caaishata radia allahu tacala canha wardaha qaalat waxay tiri caaisha istaftat umu xabiiba umu xabiiba ayaa fatwo weydiisatay binti jaxshin ahayd rasuul allah rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam faqaalat waxay tiri ya rasul rasuulka allow inii aniga ustaxaadu waa liidhig shubansiiya fa qaala wuxuu yihi nabigeena calayhi salaatu salaam inamaa dalika arrinkaas cirqun waa dhiig waa xidid cafwan fakhtasilii qabaysa wasallii tuka weyaan fa kaanat waxay takhtasilu mid u qabaysatay likulli salaatin salaad arkay u qabaysan jirtay radia allahu tacala canha ardaaha xadiidka laba boqol iyo toddobaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasai aley raxmat ullah akhbarna qutayba ibnu saciid qala xadathana leyth ibn sacd can yaziid ibn abi xabib athiqat faqih ninkaas waa suwayd alasdi mawlahum wey suwaydka abi xabiibkaas yazid ibnu suwayd weyan oo abu xabiib loo yaqaano waa hiqatun faqih can jacfar ibn rabiica ibnu sharaxbiil ibnu xasan almasri weyan hiqa can rak ibnu malik alghifaari waa hiqatun faadil can curwat ibni zubayr radia allahu ta raximah raxmatan waasica can caaishata wuxuu ka wariyey radia allahu ta ardaha ana umu xabiib umu xabiiba sa'alat rasuula nabiga ala weydiisay sala allahu alayh waali wasalam can idami dhiigga ay wax ka weydiisay faqaalat waxay tihi caaishatu caaisha radia allahu ta an ardaha ra-ayt waxaan arkay mirkanahaa aan ku noqdo xadiidka xadiidka laba boqol iyo toddobaad qala imam nasai aleh raxmat llah abarna qutayb ibnu saciid qala xadatana leyt ibn sacd almisri can yaziid ibn abi xabiib can jacfar ibnu rabiica raggaas oo dhan waa wada hiqa can ciraaq ibnu malik isna waa saas oo kale waa hiqa can curwa ibn zubayr wa an can wuxuu ka wariyay um lmuminiin radi allahu ta ardaha ana uma xabiibata sa'alat rasulah nabiga ala waydiy sal slam can dami dhiigga ay wax kaweydiista ka weydiisay dhiigga dabcan waa dhiiggan dhiig furanka ah qaalat caaishatu waxay tihi radi allahu ta an ardaha ra'aytu waxaan arkay mirkanaha baafkeedii mal-aana daman dhiig isagoo buuxa mal daman dhiig isagoo buuxa ayaan arkay saas ayay mxuu ahay leedahay radi allahu ta an ardaha fa qala la rasul rasuulka wuxuu ku yihi sal slam umkuti nagow qadra maa kaanat intay ahayd qadarkeeda taxbus taxbisuki mid ku celisa xaydatuka xaydkaadi inta xaydkaada uu ku xabisi jiray in la eg nagaa weeyaan uma iqtisili qabaysa weyaan waa tii aan sheegayni saas weyaan xadiidka laba boqol iyo todobaad waa xadiis saxiix isna qaala imam nasai aleh raxmatullah akhbarna qutayba qutayba maratan ukhra walam yadkur jacfaran qutayb ibnu saciid eh, jacfar eh, ibnu rabiica ma sheegin wuu ka boodayo wuxuu yihi qutayba eh, layth ayuu ka wariyey kadibna wuxuu u booday ciraaq ibnu malik can curwa can caishata halkaas ayuu la aaday weyaan waa yahay xadidka laba boqol iyo sideedaad waa xadid saxiix isna qala imam nasai aleh raxmat llah akhbarna qutayba ibnu saciid ibnu jamil ibn arif albaqlani can malik ibn anas imam da alhijra can naafic mawla cabdillahi bn cumar wa calamun hiqatun thabt can sulaym bn yasaar wa hiqa can umi salamata umi lmuminiin caaisha eh, umi lmuminiin radi allahu ta an tacnii ana imra'atan haweeney kaanat ahy tuhraaqu dama dhiig ayaa muxua laga shubansiin jiray calaa ahdi ama daadin jirtay ala ahdi rasul lah rasulka sal slam oo dhiig waa fastaftat waxaa fatwo u weydiisay laha iyada ummu salamata umu salama rasul rasulka ay fatwo weydiisay alayhi salatu slam faqaala nabigeena wuxuu yihi sala allahu alayh wali wasalam litandur ha eegto cadad allayaali habeenaha tiradooda iyo walayaami maalmaha allatii intaasoo kaanat ay ahayd allatii taasoo kaanat ay taxidu mid xaydku ku dhaca min ashahri bishi qaar shan beri qaar todoba beri qaar lix beri qaar afar beri wahaa kada ha eegto inta ad xeedi jirtay ko qabla an yusiibaha aladii asaabaha qabla an yusiibaha intuusan ku dhicin alladii cudurkan asaabaha ku dhacay weyan dhiig furanka intuusan ku dhicin ka hore xaydkeeda caadadiisaay ahayd ha fiiriso weeyaan ha eegto faltatruki salaata salaada isaga tagta qadra dalika intaas qadarkeeda ha isaga tagto oo min ashahri bishi shan haddii ay ahayd labaatan iyo shanna ha tukato shanna ha ka tagto fa idaa khalafat fa idaa khallafat dalika fa idaa khalafat haddii ay gadaal maraysa dalika arrinka isaga oo maalmihii caadad u hayd ay gadaal maraysa way kasoo baxda faltaktasil ha qabaysato uma intaa kadibna litastafir hoos ha ku xirato dheebar amaba xafaadad ha ku xirato ama meesha ayada ha cubto oo mara ha saarta weeyaan uma intaa kadibna litusallii ha tukata saasuu nabigeen le sala allahu alayhi waali wasalam axaadiistaas marka tirada badan oon soo marnay mustixaadada oo umaxabiiba muxuu ahay nabigeena sala allahu alay w slam ay wareysatay gabdho badan oo reer beni jaxshi ah abnaa jaxsh Eh, waxa weeyaan hahay eh, gabdhahaas oo muxuu ah ree jaxshi ah dhowr gabdhood ayaa waxay qabi jireen istixaadadaas weyaan zaynab oo muxuu ah xaaska nabigeena ma qabi jirin laakiin gabdha umu xabiibe iyo kuwo kale ayaa qabi jireen marka umu xabiibe ayaa laakiin nabigeena calayhi salaatu salaam weydiisay arrinta iyada ah nabigeena calayhi salatu slam marka wuxuu ku tawjiihiyey in ayna salaad u joojinin haddii ay garan karta marka gabadhi istixaadada dhiig furunka u ku dhaca xukunkaas waa in muxuu ah aada loo fahmo gabadha istixaadada iyo dhiig furunka uu ku dhacay haddii ay garan karta oy kala saari karto dhiig furanka iyo dhiiga xaydka haddii ay kala garan karto waa inay marka iyada ah eh, xaydka caadiga xilligiisa u qaato marka xaydka u dhammaadana dhiig furunkaas ayan salaad u joojinin oo xayd ka qabaysato dhiig furunkaana ay marka ay la tacaasho oo iska nadiifiso oo muxuu ahaa iska cubto amaba ay xafaadad ama debar ka xirato eh, salaadyadiina ayna ka tegin danaheedii kalena ayna ka tegin haddii ay kala garan karto weyaan haddii laakiin ay kala garan karin oo wix iska dhex galaan oo dhiig furan miya maxaydba ay kala aqoonin oy wixii ku wareerto markaas waxay samaynaysaa eh, ayaamihii ay xaydka uu ku dhec jiray haddii shan uu ahaa haddii todoba uu ahaa haddii lix uu ahaa haddii afar uu ahaa haddii saddex ahaa inta xaydka uu ku dheci jiray inta cudurkaas uu ku dhicin ka hore intaas ayay bishii salaad la-aan ahaanaysaa eh, soon la-aan ahaanaysaa waxaa weeyaan inay xayd qabta ay niyada gashanaysaa kadibna eh, markii intaas ay dhamaato xeydka iskadhiigga iska dhaqaysaa way qubaysani kadibna toos ayay muxuu ahaa salaadeedii iyo danaheedii ufushanaysaa saas way ukunka saas weyaan xukunka bidn ilbari tabaraka watacaala tacaala intaas aan aja kusoo koobaynaa hada wallahu aclam wsal allah waslam abdi rasul mustafaa